بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين واذكروا الله إلهي حسن في أيام ما المدحدو ما المعصى معدودات لتري وأيام تشريق من من الجوة ما إلهي حسن تكبير وتهليل إيوة إيوة وحي كل إله لغو حسا يكو حسا إيو تكبير أيام تشريق إيو تكبير سنة أيوه صلاةها بعد ذوت فمن قفني تعجلها بقدقة أو بحدة من أو كبحية أو كسوة بحية كدقدقة في يومين الله مع المبحر كدقدقة أو أنت اللي ذهب بيقوله يقول منه ما أنت اللي بعد أو مركو قمت كدق soo dibdhigo iska soo baxa intayna qoraxdu dhicin falaa isma dembi caleyhi korkiisa ma ahaanin waman qofkii ta'ahara dibu dhaca oo maalinta saddexaad ee ayaam tashriiq sugo oo markuu ganto kadib ka soo baxa falaa isma dembi caleyhi korkiisa ma ahaanin kolka labadaba dembi ma laha balowyigi oo kale fadli badan oo ta'ahurka oo fadli badan yahay haddii la fiiriyo yacni madaahibta qaarkeed taahurka oo fadli badan yahay dembi ma laha lama sheego kale fadli badan waa la odhan karaa kana dembi ma laha kana dembi ma laha iyadoo kale fadli badan haddana oo labada yacni inay isku mid yihiin baa lagu tusinaya liman qof yoonu dembi u lahay ittaqaa rabbi iska jiray oo ka cabsaday markaad degdegaysidna waa inaad taqwo aada leedahay marka dib ay u dhacaysan waa inuu taqwiilaada maadaama taqwiil laga helay labada jeer dambi mali hidway maadaama dambi aan aan lahayn oo xajki aad ku jirto falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fil xaji aad sidaa ku socotid ood fiican tahay kolkaa dambi ma lahay wattaqu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu ogaada annakum idinku tuxsharuuna in la idin shirinayo ilayhi ila llahi ilaahi intii kaa in la idin shirinayo ugaada oo laidin weydiinayo waxaad samaysaan aayaddaas waxay ka hadhay xajka xajka aayadihii ku saabsanaaba halkaa ku dhammaaday wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man qof baa ka mid ah ama diil baa ka mid ah yucjibuka ku cajibgelay nebi maxamedow oo aada la yaabtid oo aada u riyaaqdid qowluu qowlkiisa ku cajibgeliyo lxayaati nolosha dhexdeeda ku saabsan qowlkaasi nolosha adduunyada badnayd markuu qowlkiisa adduunyada xaggeeda ku saabsan oo adduunyada darteed oo u hadlayahay oo adduunyada ku saabsan hadalkaas aada buu ku cajabgeliyaa oo wayushhidu llaaha ilaahayna marag ka dhigta calaa maashay korkii marag ugu dhigta fii qalbigi qalbigiisa dhexduu ku jiri marag ugu jir marag ka dhigta waxaa jiray waxaa la yidhaahdaa nin la akhmas binu shurayq yaa aada u hadal macaanaa markuu nabiga u yimaado inuu rumaysan yahay inuu jecel yahay inuu maanta mu'min yahay waxaasuu aada ugu hadlaa wuxuu weliba ku dhaartaa inuu run sheegayo oo sida isaga afka oo ka leeyahay qalbiga inay kaga jirto yuu ku dheerta yuu ku dhaartaa waxaasoo ibilna afkay ka tahayoo adduunyo darteed wuxuu leeyahy adduunyihii aada badbaadid oo aada ka badbaadid nimankan mu'miniinta la yihaha waa munaafiq wey hoostana wuxuu ku wataa cadaawanimo yuu ku wataa kolka hadalkiisaasi waxaa loo yiri adduunyadu ku saabsan yahay waxaa loo leeyahay nin aakhare ka hadlaya ma dan aakhare nin le maa hadalka waxaa ka soo saaray oo sidaas oo kale ah dan adduunye wey maaha dan aakhare nin hadalhayo ma aakhare markuu ka hadlaya aakhare saas kuma ah isaga kolka adduunyada indaas yaa la sheegaya fi lxayaati iyo hadalkiisa uu ku saabsan yahay waxaa la leeyahay macna adduunyadu sharxaya jeceelkeed ma adduunyadu jacaylkeeda sheegaya adduunyadu wanaajeedu sheegaya adduunyadu sharafteedu sheegaya macneed maaha hadalkiisaas yaa waxaa waxa ku bixinaya wuxuu yahay adduunyo danteed dan adduunya ku bixinaysa maadaama dan adduunye ay ku bixinayso walow diinba ha ka hadlo walow isaga inuu mumin yahay iyo waxaas oo kale ha ka hadlo maadaama danta oo kuleeyahay dan adduunye ay tahay hadalkiisa wuxuu ku saabsan yahay adduunyada wa min annaasi dadku waxaa ka mid ah man qof yucjibuka ku cajibgeliyo qowluhu ereygiisa ku cajibgeliyo fi lxayaati dunya noloshan adduunyada dhexdeeda ku saabsan oo wayushhidu illaaha ilaahay marag ka dhigo calaa maa kolkii marag ugu dhigo fii qalbii qalbigiisa ku jiray oo inuu ilaahay og yahay qalbigiisa sida afka oo kale yahay inay ku jirto walxaal huwa isaga isla markaasi aladul khisaami doodiisa kii ay arag tahay uu yahay khisaamku waxaan ka dhigay masdaru khaasama khisaama ayaa ku dhigay wahuwa xaal isagu ala bilkhisaami kii doodiisa kay aragtahay uu yahay aladuguna waxaa weeye afcalkii raaway sida macnaa ahmar oo kale afcal tafdiilka ma dhigin ama waxaa tiraahdaa khisaamku jamcu khasmin ka dhig jamcu khasmin mila baxrin wa bixaarin oo kale ka dhig kolkaa aladuna waxay noqon afcal tafdiil ala bilkhisaami kuwii dooday kan ugu dood badan uu yahay ood macnaha kuwa doodaay waa kuwa hoosta cadaawinimo ku wato wax haddaad aragti dood badan oo murumo badan oo saas oo kale ah waxay waxay ku tusinaysaa ninkaasi inuu adduunyada agtiisa qiimo ay ku leedahay oo isdhisayo oo waxaan jirin oo sheeg sheegayo kolku waa dood badan yahay wahuwa aladulkhisaami waidaa tawallaa haddii uu jeesto nebi maxamedow meesha aada joogtid ama hadduu dadka ka jeesto sacaa wuu socdaa في الأرض أرضية بحر روس على ليفسد إنه ساري بحرات إنه إنه فس إنه ساري بركات فيها في الأرض أرضية بحر إنه ساري بركات ويملك أو هلاكه أو هلاكه الحرث زرع أو هلاكه والنسل أبد كل أو هلاكه أبد كاس أبد بني آدم إيه أبد حول بني دونها هذا أو هلاكه والله إلهي لا يحب مجعل الفساد فساد كمجعل waxaa la yidhi markuu meesha sidaas oo kale uga hadlay inuu toosan yahay oo mu'min yahay oo ilaahayna ka mudag yahay markuu ismajeeriyoo baxay iyo wuxuu sameeyey baa la yidhaahdaa fasaad buu ku dhaqaaqay oo waa maxay daarihii iyo wixii uu arkan ugu halaabiyo wuxuu gubi iyo wax kaloo ka dhegay waxna waa laayay xoolana waa laayay kolka waxaa weeye saas oo kale waxaa ah wax alli wixii iminka ayadaas ninkaas unbaa la sheegaya laakiin ninkaa keliya ma aha qof alle qofkii hadal macaan mar alle markuu meesha ka baxana xumaan adduunye ku dhaqaaqo cadaawanimo ku dhaqaaqo oo hoostaasi dadka cadaaweysanayo xoolahoodii cadaaweysanayo oo wax kasta baabi'inayo waa la mid weyn liyufsida fiiha wayuhlika alxarfa wannasla waxa weeye ifsaadka wayuhlika ifsaadka iyo ihlaaga ifsaadka acamsan iyo acamsan إفسادك ولذلك وحي من عطف الخاص على العامية مركز الله إلهي والله لا يحب الفساد والإهلاك لهم مدر محي إلي فسادك أعمسا ما دام يسمي شاي إهلاك وسوق علي وإذا قيل هديل إراد الله من فاسه اتق الله إلهي كعبس والوحد سميه يفيد عبس الله ساسمه والإله كعبس وقلب ذاك يعرف كفاس وافقنا ذلك dad waxaan aad baabi'in lahin iyo fasaadka sana jooji haddii la yidhaahdo akhadathu waxaa qabata alcizatu isla qabweyni isla qabweyni baa qabata oo yidhah sideeba adigu hadalkaa lagu odhan karaa sideeba hadalkaas lagu yidhaahdaa ittaqi illaha marka la yidhahdo faxasbukaasi waxaa ku bilithmi bisababi lithmi dembiga isaga oo sameeyey darteed ay ugu qabataa aslama marka qofka la yidhaahdo ittaqi illaaha haddii iskala qabweynaado waxaad meesha fahmaysaa sababta iskala qabyeeyahay waxaa weeye isagaa dembiile ah isagaa xumaani ku jirta kufri ha ahaado ama wax kufri u dhow ha ahaado maxaa yeele ittaqi illaaha hadal ka fiican ma jiro lagu odhan lahaa hadal ka fiicana lagu odhan lahaa ma jiro inaad u riyaaqid baa fiican maadaama ninka ay ka soo baxday aad arkaysid inuu daacad yahay aada arkaysid kolka hadalkaasi hadal yacni lagu iska weyneeye ma ah haddaa aragtay qof iska weyneeye hadalkaasi isagaa dembi ku jiraa dembibaa dembi isaga uu leeyahay xumaan isaga uu leeyahay baa u doonaysa hadduu taqi yahayoo saalix yahayoo nadiif yahay hadalkaas kama xanaaqay faxasbuukaasi waxa ku filan faxasbuukaasi kan ku filan jahanamu jahanamo wey jahanamo way ku filan tahay cadaab weyn bay mutaystay cadaabkiisaasana jahanamo way ku filan tahay oo la oran maayo ninkaas cadaabkoo mutaystay jahanamo wax ku weyn weyn la oran maayo jahanamo anagaa naqaano cadaabkiisu uu adag yahay kaasi way ku filan tahay walaa bisa waxaa baas yeeshay almihaadu gogol yaa baas yeelatay ama ririb baa baas yeelatay ririb oo isaga ku jiifsado oo isaga loo dhigo yaa baas yeelatay waa jahanama wamin annaasi dadka waxaa ka mid ah man qof yashtarii iibsanayo nafsahu naftiisa iibsanayo oo adduunyii waxay haysto ku iibsanayo ibtidaaa mardaatillahi ilaahay radadiisa ridaha raadintii darteed uu iibsanayo wallaahu ilaahayna ra-uufun kii turud badan wey oo addoommaha u turo oo wixii xun uga ba-a raxiimun oo naxariisto weeye oo naxariis badan iminka markii hore waxaan soo sheegnay nin markii xajka la lidoodin adduunye arkayo kule rabbana atinaa fi dunya iyo nin adduunyihii aakharaba ilaahay weydiisanayo koka taas oo kala labadaas oo kala laba saas oo kale an way jiraano mid adduunyadaas uun hadalkiisa ku saabsan oo adduunku siduu u fiicnaan lahaa iyo nin adduunyada intuu bixiyo naftiisa ku iibsanayo kolka kaa adduunyada naftiisa ku iibsanayaay riwaayaadka ilaa waxay u sheegaan laba riwaayaad jirta oo waxaa loo baran yahay nin layidhaa suhayb inay kusoo degtay suhayb wuxuu joogi jiray maka kolka waa haajiray markuu haajiray wuxuu ahaa nin aada dagaal dagaalgaleen ah asalkiisa reer ruum buu ahaa wuxuu ahaa nin sida leybkana aada u gani yaqaano warankana ku dagaalami yaqaano seeftana ku dagaalami yaqaano ah markuu baxay isagoo haajiraya ka daba tageen ninkii qoraysh ah ay yidhaaheen hala soo qabto hala dilo kaasuu intuu la soo baxay libabkiisa iyo wuxuu yidhi war waad ogsoontihiin inaan aada leybka u aqaano jeer hoon intaa aan haysto leyda aan dhammeeyo oo seefteeda ay jajabto isoo gaari maysaan waxaad yeeshaan yidhi jooga kolkaasu wuxuu waan ku daynaynaa xoolahaada meesha yaalin noo sheeg inuu deymaysaa wuxuu yidhi xoolahayda meeshadloo yaalin meeshadloo yaalin waxaas ogol bada qaatu yidhi bas xoolahayda iska qaatan way noqdaa isaga way daaween kolkaasuu iska soo baxay kolka naftiisi muxuu ku gatay adduunya kolka nina waa sidaas naftiisau gadanaya adduunya ku gadana oo ilaahay rabbihiisau raadinaya ninna adduunyo darteed iyou diintii u gadayaayo oo xumaan oo sheegaya isagoo adduunya adgaad ug kolka bani aadamkaba sidaasidaas ahoo sidii labadii xajka markay joogeen kala ahaayeen oo kale wey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay nabigiis rumeeyey idkhuluu gala fi silmi ay fi lislaami nabadgelyada gala nabadgelyada waxaa loo jeedaa islaamka islaamka gala kaafatan dhammaan xaal aad tihiin gala dhammaan xaal aad tihiin gala ayaddan waxaa la yidhaahdaa إيه، أهل الكتاب كسو دكتي أروال تخلق لابا لكن وأسك عام مؤمنين تيشيغيسا كهاف فتنك محان حاليني قولي معنى هذا فيري ودخلوا قال في الإسلام إسلام قال كافة دمان حال آتهم كافة توحى لجيرا شمول الكل على أجزائه كل كل كل يماء أدو كل جاب إسلام قلب الغلية أدو هكال هري قلب جاب إيه ظاهر كاف iyo baatilkaaga kulli islaamka gal ha kala harin ma aha inaad afka islaamka ka ama ma aha islaamka ku jira aada leedahay cibaadooyinkii lagaa rabay aada gelibgelib ay tahay lama rabo kulligaaga waxa aqwaasha kaa soo bixi waxaad fiirsan waxaad dhegaysan waxaad samayn waxaasoo idin waa inay islaamka ku salaysan yihiin kulligiin ha kala harina islaamka gala oo macsi iyo waxaas ha samaynin kulligiina islaamka gal oo islaamka shareecadii isku dabaq wey waa shumuulu kulli kulligii waxaa loo jeeda khaasatan dhammaanka qof kastaba dhammaantiisa la rabaa inuu kala hadho maaha sida munaafiqiinta u kala hadho ama dadka qaarka ay gelagulag yihiin lama rabo yacni macnihii hadduu lehayn kulligiinad islaamka soo gala haddaad tihiin mu'miniin liyaba mu'miniin kolka ijtimaalu lkulli shumuulu lkuliyi calaa jus-iyaatihi ah wax la yidhaahdo waxaa weeye shumuulu kulli calaa ajzaa'ihi bay ku fiican tahay kulligiina soo gala kaafatan dhammaan xaalaatihi wakaa waxaan ka halay yadkhuluun weydeedu ama waxaa tidhaahdaa fi silmiga ka halay fi silmi ee fi lislaami nabadgelyo islaamka ee soo gala kaafatan dhammaan xaalihi yani silmigaas silmiga isagoo dhammaan agala wey bimacnaa shareecadda dhammaanteeda baragala وشرائد كل يوم فلية قارنة في لسان هكا تغيني قال قافة تنتو عن كحالي سلمي على كل حال يبدجليد وحال يجيز إسلام إسلام يبدجليه وطا كل كهدات ربطائنا توسناتان إسلام كل جيس قلع ما إنا سعادة نتكون نسان حمانك العصمينيسا ما إنا وحيا على قارتو العصمينيسا مسلم بحني عزليدي إسلام كل جيس ورقل ولا تتبعوها الراعنا خطوات الشيطان شيطان تلاوين كيسها الراعنا إنه شيطانك عدو عدو لكم إذنكو عدوه عدو غاس مبين على ونمير سيعدا فإن هدي هديئة بالرحتان إن في الإسلام كأدقشان هدي إذنكو وايه وصدها درتي أقسم بالرحتان من بعد ما جاءتكم مركي إذن تمت البينات آيدية عد عداء ee aad ka ogaanaysaan inaad islaamka wada gashaan kulligiin in ay waajib tahay awise u cadcdaa markii idiin yimaadeen kadib haddii aad sambirraxtaan oo islaamka kulligiin aad geli weydaan faclamuu ogaada ana allaha ilaahi casiizun kii arrinkiisa haalib yahayo oo wax kasta ka reeyo oo idinka yani idinka abaalmarin karo xakiimun xikmo saaxiib ahoo waxay xikmadda keento oo samaynayo waa in idinka abaalmariyo hal yanduruuna kuwaas oo kale ma sugayaan kuwa islaamka aan kulliga soo wada wadagaleynin ee kala laguna meel gaar u hayo laguna soo horumarina laguna dib u hayo kuwa sidaas oo kale ah miyay sugayaan ilaa an yatiyahum llahu ilaahay inuu u yimaado maahay fii dulalin dallaayado dhexdii inuu ugu yimaado dulalka jamcu dullati dullada asalkeeda waxaa la yidhaahdaa baashan roobka la celiyo maxaa tirahdaa dalaayado dalaayadahaas wax alla wixii ku hooseeyo unbaa iminka dallo loo jeedaa fii dulalin dalaayada dhexdood inuu idinku yimaado dalaayadahaasoo min alghamaami daruur ah dhexdood inuu idinku yimaado walmalaaikatu malaaigtana inay idinti maadimayaan waxa kala sugaysaan wey kolka waa ama waa aakhiro markii aakhare la jooga loo jeedaa ama waa adduunyada markii la halaagayo man in adduunka laidin halaago oo cadaab ilaahay idin yimaado oo malaa'igtii cadaabiisan ay wadato ama maree aakhara loo jeeda markii aakhare la tago ayaa loo jeedaa yacni oo ilaahay dadka xukumayo ilaahaybaa markii maxsarka dadka lasoo keeno ilaahay meesha isagaa xaakim ah isagaa meesha kolkaa xukumkii qaadayo maadaam isaga xukumkii qaadaya waxaa laga dhigaya sidii wuxuu isaga meeshii yimid imaatan isaga u laaciqawey إنما تلسق اللائقة ضرور با لأركي ضرور تاس مركي الأركو إلهي سبحانه وتعالى حكم كي قاري ملائكة أسكر أقلي ميشي جوكتا حكم كي القارية بكي كيسسك لها إيا ميشي اللوك الحكومية كوكاسا ميشي اللوك الباقي متاسي سوق ينبليل من هذا إسلاما هل ينظرون من ميسوغين إلا أن يأتيهم الله إلهي إلي إجي ما دمها في ظلال دلائبا دحلي إلي ما دم دلائبا دلائبا سوى من الغمان ضرورة walmalaaikatu malaaigta inay u timaado maahe muu wax kalay sugayaan maalinta maxsharka ah aakhare ka dhig taasaa la rajaxaa kolkaa waqdiyaal amru amarkii waaba la xukumay amarkii wuu dhammaaday waa meeshii maxsharka wey amarkii waa la xukumay fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciiri wey arrintii way dhammaatay meyd wax laga qabta ma jiro haddaan tawbo keenaya haddaan camalfalaya ma jirto ma markaasay sugayaan baa layidhi arrintii markay dhammaan ku dhammaanayso مركز حوما قبسن كرتان انت قوار قوارتاي هدى هدى نوح قبسنان صوح هذا أن يحوي هدات إلى أدونك اللي جيدان مركز أدونك اللي هلاقي أمك الحكومي هلاقي كل عيوي وإلى الله إلى أن تتابع ترجع إلى أمور أمور تروع لي أسوي كل إلى سؤال سؤال من المحمر بني إسرائيل في بني إسرائيل بالسؤال كم إن بمن بان آتيناهم آنسيني intaa badan oo min aayatin aayad ah kamtu waa khabarigi ama kam imsaan aataynaahum aan siinay intaa aan siinay min aayatin aayad ah imsa aayad baan siinay nabiyaalkii aan usoo dirnay aan usoo dhiibnay oo aayad la aqriyo ama mucjizo aan siinay oo wax lagu kala garto aayaddaasoo bayinatin cadcad oo iska cad oo tusinayso waxyaalaha laga rabo oo tusinayso nebi maxamed inuu sax yahay oo xaq yahay calaamooyinkiisa ay aayadihii cadaynayay in qur-aan lagu soo dejinaya aayadihii cadaynayay waxaasaa ka mid ee ah aayadaha la siiyey kolka aayadihii sidaas loo siiye cadcadaa kumay kuma ay soconin waman qofku yubadil bedelo nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa bedelo aayadahaas cadcad waa nicmo in lagu socdaa la rabaa qofkii bedelee ku socon waayo oo diida aayadahoodii ku socda layiri way bedeleen way taxriifiyaan nabiga tilmaantiisii bay bedeleen ويقريا كل نعمة الله يبدله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته مركة أتمتك بعد قد بكي بدله فإن الله إلهي شديد العقاب عقاب كسكي أو أدقي هيوي زينا وحا الله قرحي للذين كوي كفروا كفريي وحا الله قرحي الحياة شيء الدنيا اللي ذي بطنيت أما الدنيا دواشها بطنيته وحاول وقت قريب وأسكبوا إليه تاسا الله قرحي أدونك سوى أمه وغضب wayaskharuuna way jeesjeesaan min aladiina kuwii bay ku jeesjeesaan aamanuu rumeeyey kuwii rumeeyey oon adduunyadaas qiimo badan oo adduunyadaas wax badan dheef badan ka haysanin oo adduunyada meel sharcan ka gaarin kuwaasna way ku jeesjeesaan oo maskiiniin ay u jeesjeesaan isla markaas daladiina kuwii ittaqow cabsaday oo ilaahay ka cabsaday oo kufriga iska ilaaliyey kuwaasaa fawqahum iyagu korkooda ahaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaama adduunka ha ka sarreeyeen kuwan ha ku jeesjeeseen laakiin aakhiro markii la tago kuwii ilaahay ka cabsada iyaa kuwa kaafiriinta ka sarreeya haddii ilimka adduunkan ay sarreeyaan ee dadkii mu'miniinta ay ku jeesjeesayaan waxaa loo sheegayaa aakhiro saas way isbedelaysaa kuwaana ka koreeyaa laleeyahy kolka way jirtay zamankii nabigeena way dhex jirtay dad masaakiin ahoo waxba haysan nabiga soo raacay inay ku jeesjeesi jireen oo jireen war diinta kuwan oo kale ay raacayaan diinta kuwan oo kale ay haysan madiin baabay ohan jireen had iyo jeer saasaa dhacda waladiina taqow kuwii ilaahay ka cabsadayba fowqahum kuwaa kaafiriinta korkooda ahaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xagga darajadana way ka sarreeyaan kuwaasna waa fii aclaa cilliyiin wey kuwaana asfalu saafiliin wey xagga makaanka xagga darajadana way sarreeyaan kuwaana cizi iyo sharafli ku noolyihin kuwaasna dulli bay ku noolyihin fowqahum korkooday ahaadeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaama makaanan iyo wa makaanka la degan yahay iyo darajada xaggeeda والله إله يرزق ويرزق من قفك يشاء أوضانه بغير حساب حساب الأمر إله إرزاقه كواسا كميد هذا عن سوشيغني كان الناس ذاتك وحو أها أمة أمد بو أها أمد سو واحدة أو متأة أمد متأة بو إيه, إيه كل واحدة محلو جيدا وحلو جيدا الوحدة بالاتفاق على الحق حق إسكوا فقسيه كل يدن كل كل سنايه oo mid ku ahaaya waa nebi aadam zamankiisa iyo maalmihii iyo waayihii ku dhawaawey waayahaas wey waayahaas dadku ummad mid ebuu ahaa muxuu ku midoobay xaquu ku midoobay ama ma ahee kaana naasu dadku wuxuu ahaa ummatan waaxidatan ummad waaxida ah oo calaljahaalati ku midoobay ee xumaanta ku midoobay mar saa soo martay oo nabi ibn aadam bacdigii muddo la joogo intaan nabi nuux lasoo dirin iyo dadka kul wada jaahiliin noqdeen eber noqdeen kolkaa waxay ahayn dad wada jaahiliin ahoo diin baanaan oqoonin labadaba waa lagu fasiraa laakiin tan horaan raacayna kolkaa dadkii markay iyagu saas ahay fakhtalafu waa iskhilaafeen yaa meesha ku jirta waa iskhilaafay kolkaa fabacata allahu ilaahay wuxuu soo bixiyey annabiyiina nebiyaal buu soo bixiyey mubashiriina xaalihim kuwii bishaaraynaya oo dadkii wanaagsanaadina janno ugu bishaaraynaya wa mundiriina xaalihim kuwii digaya oo dadkii yacni waxaa صادري حق diray لو صادري lagu soo diray diidin ciqaab ugu digayo wa anzala معهم نبيالك معود وحو سودجي الكتاب كتاب سودجي نبيالك إلهي كتاب أسوديلي بالحق حق على أبت كتابك إسقه حق أبت أو وحي حق أه وحي لسو خلافهم أرجع وحي حق أهاب الشيقية محاول إلهي أسودجي كتابك أو أسودجي ليحكمه واحد كأليه نساء بعث وأنزل لبلا صبر جت كأليه محو الله أسود به النبي ياسس كتاب الأسود دجي ليحكمه إنه حكم درته لم يتحقق علم هو إلهي إنه حكمه أما هو كتابه إنه حكمه أما هو نبي النبي ياسس اللي فهمه من النبيين نبي كتاب اللي فهمه أما نبي علم دون الناس ذاك بحدث إنه حكم درته في ما شيء في أو حكم يختلفوا إسو خلافين في سبب بحديثة شيء إسو خلافين حق عين حكمه أو حق إلهي أو عدي في قلعنان أو عديين وقلعن سوى درابط يو إلهي حكم كادرتيس يو إلهي ملياش أصدري كتابنا أصدجي وما اختلف اسمنا خلاف فيه حقا اسكم خلاف إلا الذين كنا يتوه كتاب كل شيء kuwa xaq isu khilaafaya waxaa weeye waa kuwii kitaabka la siiyey iyo isu khilaafaya kitaabkii la rabo inay ku midoobaan ee xaqa ay ku midoobaan ee iskuucan noqdaan kitaabkiiba iy ugu isticmaaleen iskhilaaf wixii inay ku midoobaan loo soo dejiyey oo ujeedadii laga lahaa iyo waxay ugu isticmaaleen inay isu khilaafaan ujeedadii bay bedeleen goorma kolka iskhilaafayaan min bacdi maa jaa-atum markay u timid kadib albayinaatu aayadii cadcadaa markay u yimaado kadib aayadii cadcadaa ee tusinayay iskhilaafka inuu xun yahay midnimada inay wanaagsan tahay xaqii inuu cadaaday aayadii tusinaya markay ogaadeen kadib iyo isu khilaafeen kolka kuwa cilmigala wey waxa mashaakil ka wada dadka ay kitaabka ilaahay dhaxlay oo maarata kitaabka ilaahay yaqaana kuwaas iyo khilaaf ka dhasha caamada waa kala waa la kala lexleexsadaa iyada hadma kala og وخلاف أساسي أصل كيف دينك اللي سوخ لأفاي وذلك دينك يقاني أهجره كوة سوي وكافر من الوقوح عام أفهر إيه حالي سنايا سواس بي أهجره ساتي دينك كبا بأجر محيان أسوخ لأفاي كوة علم بأجمد إلا كوة علم كوة كتاب كوة أجمد لأسوخ لأفاي معناه هو هذا علم لأسوخ لأفاي محيان أسوخ لأفاي محيان أسوخ لأفاي صابت محيان تهي بغيان قردرد درتين دوني أقول دعدود أقاتي هذا أرتو كو كتاب هايستو علم الله إسقلافي لابد أبو أمر ويقدرين لابد فرقه أما ملك لا قدر ليش مجوب تبنا آه. كل كان مركز أسو خلافين فهذا الله إله وحوه من فهذا الله إله وحوه من الذين كوا آمنوا هم لما شوبكوهم من اختلفوا أسو خلافين فيه ماذا الحديث kuwii rumeeyey dhabnimada u rumeeyey kuwaas ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa wixii lasu khilaafay iyo ku hanuuniya oo min alxaqi xaqa ah kuwaasuu ilaahay tusaa biidnihi ilaahay idankiisa iyo ku hanuuniyaa maadaama oo niyo aada wanaagsan tahay kuwa niyada toosan oo muuminiinta iimaan ka dhab yahay oo wanaagdoonka ah kuwaas iyaa wixii lasu khilaafay xaqa ah ilaahay kuwaasuu ku hanuuniya kuwaasoo ilaahay xaqi waafajiyaa والله إلهي يهدي وهنونيا من قفك يشاء أودونه إلى صراط المستقيم جدك توصل لكو هنونيا ما دام عدو دناك دونتهي إلهي جدك توصل لكو هنونيا أم أمس حسبتم ياد ولا ياد ملهيسين هداتين المؤمنين نبي قال الله الله عليه الصلاة والسلام مركي دباتة دباتي ومدينة يسوي ورار جري ومؤمنين تنا دولة دولة أكد سنيت مدينة كلية وكا عداوها من أفرت جهة كحدي يا الله سوي ورار جري عداوها بطنع kolkaasi ma dhibaato badan bay la kulmeen kolkaasuu ilaahay yidhi am xasibtum miyaad malaynaysaan an tadkhuluu inaad galaysaan aljannata jannada inaad galaysaan walamaa yaatikum iyadoona weli idiin imaan mahalu ladiina khalow kuwii tegay xaalkooda anaan idiin imaanin min qablikum hortiina tegi kuwii hortiina tegay oo muminiintii idinka horeysay oo nabiyaalkii idinka horeeyey raacsanaa xaalkii qabsaday isagoona weli idiin imaanin يا أم لا يسال إن عبد الله جلسا ولما يأتيكم سوى من ولي دين إيمان نصر الذين خلوا من قبلكم كل إذن كفرتي لتجيء أمره ورعها أو نبيالك الرعسنا حال كل سوى من ولي دين إيمان يا أبن ملايين سئين جمد جلسا هذا الحال كون محوى أقواسي مستهم وحا تابتي البأساء حال باس لبا تابتي حال باس لبا تابتي دغال إيو عريري إيو وحا تابتي والضراء وحال دبات لباتابتي وجوع عذر وحاساتابتي كوي هر وزلزلوا والجلجلي آد بلو جلجلي حتى أنت يقول أولي هذا الرسول رسولك وقت ذا جوري إيو الذين كوي آمنوا همي مع أسر معسر من أجر هذا متى قرم وهذا نصر الله إلهي هيلنكي سقرم أهاتي ilaahay nasrigiisa gargaarkiisa gooruma u ahaaday ay yidhaahdaan yacni dhibaatadaa fara badatay cadaawanimadii colaadii dagaalkii oo kolkaa ka dhashay waxyaalo fara badan oo gaajo ah waxyaalo fara badan oo weyto ah ee ka dhalatay markaasaa nasrigii ilaahay u ballan qaaday nebigaas ila nebi kasta ila nasriga u ballan qaaday nasrigiiba kolkaa raagi kolkaasay leeyihiin intay raagsadaan goormu nasriga ilaahay ahaaday goormu goormu imaanaya nasriga ilaahay noo ballan qaaday goormu imaanaya hadalkaas uma jeedaan in nasrigii loo ballan qaaday oo nebigu u sheegay inay shaki kaga jiro uma jeedaan laakiin way raagsadeen nasrig inu imaanaya ogsoyna laakiin way raagsadeeno way ku dheeraatay muddadii dhibaatadii baa dheeraatay kuwii hore saasoo xaalkooda ah mataa goormuu ahaanaya nasrullaahi ilaahay nasrigiisii gargaarkiisii goormuu ahaanaya ilaa inta ay yidhaahdaan iyagu ujeedadu ay tahay inay ku dheeraatay muddadii kolkaas ilaahay wuxuu yidhi alaa hu ina nasra allaahi ilaahay nasrigiisa qariibun ku dhoweeye xaalkaas oo kale markuu idin taabto ka hor inaad janno galaysaan waad werisaan bale markii dhibaatadaas dhacdo kadib yacni waxaa weeye imtixaan weyn baa jiro dhibaatadaas idaan idin taabanin iyaad werisa idinkoo sidiina iska ah inaad janno galaysaan maya baa layidhi waa in wixii dadkii hore ummadii hore nebiyaashii loo soo nebiyaashii iyo kuwii kale raacay wixii qabsaday oo dhibaato ah waa inaad idin qabsadaan oo diinta aad u martaan dhibaatadaas markaasaa jannada helaysaan baa layidhi laakiin sidiina isagoo iska inaad iska gashaan ha u malaynina layidhi maxay bay yunfiquuna bixinayaan maxay bixinayaan waxa ay bixinayaan ay sadaqaysanayaan muxuu yahay kaasi ku su-aalaya weligaha nabi maxamedow maa shayga anfaqtum aad bixisaan min khayrin khayrin macakum falilwaalideyni waalidiinta u sugnaaday walaqrabiina kuwii dhawaanshaha badan buu u sugnaaday walyataamaa agoontiibuu u sugnaaday walmasaakiinu masaakiintiibuu u wabni sabiili jidka inankiisa u sugnaaday وحي ويجيين محام بحنا كل قاصل واحد بحسان إنه ذو لسان معه واحد بحسان كله أصغر خير لكن واحد مهم مشت كل بحنيسة ها واحد بحنيسان كل ما أنفقتم واحد بحسان من خير من خير كل واحد بحسان وأصغر خيره تاسها ويجيينه تاسها كله قد حيابي كجر كل واحد واحد بحنيسان من خير من خير ونأه فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل انت تقصد نار انت كل لي واحد بحسن كل اسك خير واحد دونه فأهاده وأسك خير ليش كل بحين با بامهم ليش كل بحين انسان با انت عمق شغل وي وما شيء تفعلوا أتسان من خير خير أنأه معي واحد دونتان بحيه لكن بوسكي كوبا كوحب بونت كونا كل بحيه وكوكا خير waxaad khayra shaqa uga bixisaan fa ina allaha ilaahi caliimun ku ogaansho badan yahay bihi shaygaas khayrka ah waa ogaansho badan yahayo waa idinku idinka abaalmarinaya kutiba waxaa la qoray calaykum korkiina waxaa lagu qoray lagu waajibiyey alqitaalu dagaal inaad jihaad gashaan korkiina waa lagu waajibiyey walxaal huwa qitaalkaasna kurhun kahasho in yahay lakum idinku idin yahay waad kahanaysaa nafta dagaalka ma ogol wahwa dagaalkaasna kurhun kahashowey lakum idinku kahasho idin yahayo nafta ma ogolo kolka haddayna ogoleen laydinka dayin maayo isla maxaa yeelay wacasaa waxaa mudan an takrahuu inaad ka hadaan an shay aad hadaan wahwa isagoo shaygaasi khayran ku khayr badan yahay lakum idinku idin khayr badan wacasaa waxaa mudan an tuxibuu inaad jeclaataan shay-an shay inaad jeclaataan wahwa shaygaasina sharun shar yahay lakum idinku idin shar yahay dabeecad bani aadamka sidaas ah waxyaale ay nacab yihiin khayr badan ku jiro iyaa ku jiro waaba jihaadka dagaalka wey dagaalka nafta way nacab tahay laakiin khayr ba ku jiro haddii aad dagaalami weydo is difaaci weydid adigii diintaadigu waa unuf adigii diintaadigu iyo dhulkaadigu waa unuf kolka khayr ba ku jiro waxaad idinka aad hanaysaan waxaad jeceshihiin dagaal la-aanta shariga idintaa dagaal la-aantana waad jeceshihiin sharna way idin tahay maya hadday dagaalami weydaan isdifaac weydaan diini waa ka kac diinkiini ka kac wey wax alli waxaad haysateen waa ka kac kolka sidaa daraaddeeda hafiirinina arrintiina ha ku salaynina waxaad jeceshihiin iyo waxaad necabtihiin ha ku salaynina maxay banta ku jirtaa walow aan necbaanabe maxay dhibaatada ku jirtaa walow aan jeclaanabe inta aad ku salaysaanbadhi wallaahu ilaahay baa yaclamu og wixii idinku dantiina ah وأنتم إذنكم لا تعلمون ما أجدين يسألونك ويكسؤالا نبي محمد عن الشهر شهر بينك سؤالا الحرام أي حرمد لها بتالي دغال بيكسؤالا فيه في الشهر الحرام كسؤالا دغال بش حرام بش حرمد لها بحر يدعى كسؤالا يكو يديني بش حرمد لها بلا إذا انتبه أهاتو أفرتي بلا بحرمد لها قل له نبي محمد قتال دغال فيه في الشهر الحرام shayxaraam dhexdiisa ahaada kabiiri waa shay weyn oo dembigiisu weyn yahay wey taa laskuma diidina walaakiinse laga nagayaa wasaddin jeedin can sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa dadka laga jeediyo oo iimaankii iyo islaamkii laga horjoogsado beydka ilaahay lagu daacaysta laga horjeed dadka laga jeediyo iyo wa kufrin kufrin bihi ilaahay lagu kufriyo iyo walmasjid alxaraami masjid xaraamka oo dadka laga jeediyo oo qofkiisoo cumraysanayo ama soo xajinayo laga jeediyo iyo ikhraaju ahlihi masjidxaraamka ahalkiisa bixintood masjidxaraamkii ahl u ah kuwa camira oo ilaahay raalli ka yahay maya kuwa asnaamta caabudee mushrikiinta ahl uma ah waikhaaju ahlihi masaajidka ahalkiisii waa kuwa muminiinta toosubay bixintoodii minhu min almasjid xaraami laga bixiya iyaa akbaru kuweyn cinda allahi ilaahay agtiisa كبير باليري ومحسنين هي من القتال في الشهر الحرام شهر الحرام بحر سؤال دغالم آيدا في عام وحوي وحي كسو دكتور للراد نبي قال وحو دري من يدري إن المير كسو فوريا أي سؤال إلدايا من كي مركو دري يو وحي أركن من قال أهو أو مسافرين أهو سو راسن سو يعني راسن أرهبيا يبدأ على أهرنتا كل كمالك سوحي مير يوم بالراد bishii januadi aakhir maalintii ugu dambaysay kolkaasay is yidhaahdeen war kuwaani beri haddii la galo waa rajab wey iidan xurmay leedahay ama ma ahee dhulkii xaramkayba galayaan lama dagaalami kartaana hadda maanta ka gaarsiiye jamaadul aakhiraa ku jirtaan kolkaasay dhaa wax gaarsiin waxna ka dilin waxna way qafaasheen iyagu kolkaa waxay yeelayeen maalinta jamaadul ugu dambaysay laakiin ilaa waa rajaboo kow awey kolkaasay xoolihii qaateen nebiga ula tagaan kolkaasuu raalidu wuxuu yihi waaka maxamed soo ma arkeysid biluu xurmada lahaabuu banaystay kolkaasuu waxna laaya waxna dhaca biluu xurmada lahaa isaga muxuu leeyahy bilaha xurmay leeyihin taasuu suuqa gashay markay nimanka saa yeelo nabigeena ay u ay yidhaahdeen saasaa dhacday iyo nabigeena canaantay wuxuu yihi anaga idiima farin bilxaraam inaad dagaalantaan kolkaasuu aada u qoomamoodeen kolkaasuu ilaahay aayadan soo dejiyey waxaa layidhi ninku waxa samaysan jaf buu ahaa jaf buu ahaayo bishaan aad samaysan dagaalka aad leedihiin maalinta ay dagaalameen bisha rajab kowdiga ah jif buu ahaayo idinka inay rajab tahay ma ogeyn oo idinku ijtihaadkiina waxaad tidhaahdeen bishi ma bilana laakiin kala soo qaadba inay bil xaraam dagaalameen kala soo qaadba waxba inay idinku ceebayaan ma ah maxaa yeelay bil xaraam bil xurmad oo la dagaalamay waxaa ka xun waxaa ka xun jidka ilaahay dadka lagu horjoogsado ilaahay lagu kufriyo beydka ilaahay dadka loo diido ehelkiisii laga bixiyo waxaase idilbaa bishaas dagaal dhacay intaas idilbaa ku xun intaasaa samayseen baa laleeyahay intaasaa samayseen kolka aayadda nimankaasi kusoo degtay baynamaa tii hore ahayd ashahru xaraamu bishahri xaraamida ay kusoo degtay sulxulxudaybiya ayay kusoo degtay oo maxaa yeelay sulxulxudaybiya bishii dilqacdi way u diideen inay cumraysan muuminiinta waa la ceshi waxaa sanadkan sanadka soo socda kaalihii bishii dilqacda kolkaasay muuminiinta yimaadeen markii yimaado waxay ka baqayn haddana in dagaal looga diyaariya kolkaama dagaalamayaan wey ilaahay baa yidhi idinku bishii hore soo idinma diidin haddii bishan aad tagtaan ee idinla dagaalamaan bishan bishii hore loogu aarayaaba layidhi idinku dagaalka kaba idin bannaan yahay taasi aayadda hore ahayd laakiin tanna dhanka labada dhinac bay ku socdaan ashahru alxaraami bishahri alxaraami ah, wa bihi والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة فتنة هي أكبر كوي من القتل دينك كوي فتنة أو ضدك مؤمنين فدينة لما فتنة أو دينة كسوع وايان أو عرين لقشه أو ما أركت شرك إيو وحيالا عن فعلين ما أركت ماشي لغو معامله فتنة تاسا ليرارا فتنة هي دينك فتنة كحن فتنة وحي عاملة أمد عدل والفتنة أشد من القتل walaa yazaaluuna ma zuulayaan kuwaas mushrikiinta ah yuqaatiluunakum kuwii inula dagaalamaysay kama zuulayaan xataa intii yuriduukum ay idin celiyaan can diinikum diinkii idinka celiyaan in istataacu hadday awoodaan waxaa lidhi gaalada aslanbaba dagaal idinkama joojinayso jeerahoo diinkiina idinka celiyaan oo diinkiina idinka saaraan hadday awoodaan hadday awoodaan waxaa loo leeyahay mu'miniinta la dhiirigelinaya macnaha inay awoodaan oo diinta ina idinka saara inay awoodaan diidnima idinku tahay maaha inay awoodaan baa idinkuma saari karaa hadday awoodaan baa leeyihi idinka muminiinta lala hadlaya inaana arintaas iyada lagu fulin karaynin oo wax lagu fulin karo aanaan ahayn waman qofkii yartadid ridoobo oo minkum idinku idinka mid ah dadkiina iminka diinta haysto oo fayamud dhinto andiina diinkiisa ka ridoobo oo fahuwa mid dhintay wahwa isaga oo kaafirun kaafir ah fa ulaaika duulkaasi xabiqat waxaa burtay acmaalum acmaashooda way burtay fi dunya adduunyada dhexdeeda lagu burtiyo islaamnimada wixii uu ku qabay oo in naftiisa la badbaariyo maalkiis la badbaariyo eelkiisa la badbaariyo ah way buraysaoo gaalnima loola isticmaalaya waa lala dagaalamaya waalaakhirati aakhira dhexdeedana acmaashiisa way burtayo aakhirana sawaab ka heli maayo wa ulaaika kuwaas asxaabu naari naarta asxaabtooda weeye hum iyo khaaliduuna kuwa waari wey fiiha naarta dhexdeeday ku waarayaan ina aladiina kuwii kolka weli waxaan haynaa kuwii bisha yani lagu qabsaday bisha dhexdeeda inay dagaalameen bisha xurmada leh iyaan weli ku jirnaa gaalada waxay xumaanta ay wadani waan soo sheegnay kolkaasa kuwii le waxay leeyiin maadaama bishii ay dagaalameen waxay isiraadeen bishii xurmada le maadaama dagaalkooda dhacay xamaa ajrigiini buray miyay is ilaahay baa ka jawaabay waxaa l yidhi in aladiina kuwii aamanuu rumeeyey waladiina kuwii haajaruu haajiray oo maka kasoo haajiray ilan dadkan mesh bishaan dagaalamay iminka aan leenahay bishaan ay dagaalameen muhaajiriin bay ahaayeen kuwa madaxda ah oo wajaahaduu jihaadi fii sabiilillahi jidka ilaahay ku jihaadi ulaa'ika kuwaas yarjuuna bay rajaynayaan raxmat allahi ilaahay naxariistiisa rajaynayaan wallaahu ilaahayna kafuurun ku dhaafid baniye oo raxiimun naxariisto kolka kuwaan iminka dagaalkan ka dhacay waa mu'miniin oo muhaajiriin oo mujaahidiin ayuu kolka ajrigoodii jidka ay sameeyeen ajrigoosu ku waayi maayaan ilan jid bay u sameeyeen yasaluunaka bay ku su-aalayaan nebi maxamedu can ilkhamr khamri bay ku su-aalayaan iwalmaysiri qamaarkay ku su-aalayaan qamaara idin wey iminka lama faahfaahin karo maysirka keliya haddii layidhi hala sharxo cashri buu qaadanaya hal cashir iyuu qaadanaya wax alli wixii qamaar waxaa layidhaha wax alli wixii cayaar ah oo lagu sharatamo in xoolo lagu kala qaato oo lagu sharatamo in xoolo lagu kala qaato waa iska qamaar wey maadaama xoolo aan ku sharatanay waa qamaar wey ilaa inta axaadiis ay soo reebtay maahe masalan waa maxay leebka iyo leebka oo lagu leebka oo barashadiisa iyo orodka iyo fardaha waxaas oo kale mooyaan wax alle wixii ciyaaraan aan arkeena naqaana ah ama shax weeye ama turub weeye ama wax jini kale weeye ama laadhuu waxay yidhaahdaan ama dulma yidhaahdaan wixii oo dhan isku dardar maadaama lacag aan ku ciyaarayna ku sharafinay waxay isri weeyaan qamaar qamaar weey kolkii qamaarkaas iyo khamradii ku su'aalaya nabi maxamedu qul dheh nabi maxamedu fiihimaa khamrada iyo qamaarka dhexdoodu ismun kabiirun dembi weyn baa ku sugan maxaa yeele waa lagu murinayaa waa lascaayaya waa lasnacbaanaya waa waa lascadaaweysanaya iyo wa manaafic manaafic baa ku sugan linaasi dadka ugu sugan khamradan manaafic bay ku sugan tahay waxyaalo fara badan waxaa layidhaha yani jirka dhiigga way nadiifisaa iyo yani waxyaalo fara badan ninkay saki bay ka dhigtaa iyo ninka hadduu cabo iskama waraayo jeesi bay noqdaa iyo waxyaalahaas ayaa ku jira xoolaa laga faa'iidaysta qimaarkana waxay samayn jireen lagor markay qimaarka ciyaareen waxay u ciyaaraan xoolaha laga helo inay masaakiinta siiyaan kolkaasuu ku faano jira ninba maanta intaasoo halaad helayo kolkaasuu masaakiinta u gowracaya waa ku faanaya hibil badan baa laleeyahay saas oo kale ahaan jirta kolka munaaficin way ku jirtaa way farabadan tahay dembina way leedahay laakiin ilaahay wuxuu yihi waismuhu maa dembigeeda akbar weyni badan min nafcihi maa nafcigooda ku weyni badan sidaa daraaddeed marka dambe waa la xarimi doonaa wayasaluunaka way ku su-aalaha nebi maxamedow maadaa maxay dha yunfiquuna bixinayaan ay ku bixinayaan iyo ay ku su-aalayaan maxay bixiyaan xoolahooda waxa in la bixiyo ay rabaa laga rabo waa maxay wuga nebi maxamedow alcafwa inta dheeraadkay bixinayaan cafi waa wixii dheeraadka awe ah oo sahlan wixii nafaqadaada inta nafaqadooda kugu waajibta wixii ka dheeraad ah kaasaa sahlan oo maanta haddaad bixisid aan aan masruufkaaga dhaawacmaynin masruufkaaga aan dhaawacmaynin oo adigu aanad tiraynin kaas yaa bixinta waxaad bixinaysa waxaad bixinaysid halkaasaa laga baxshaa halkaasaa laga baxshaa yacni macnahaasaan ka soo qaadanaynaa qulil kan dheeraadka ah ee sahlan bixiyaa lyidhi kadaalika saas oo kale yubayin illaahu ilaahay u caddeeya lakum idinku alaayaati aayadaha idinku caddeeya lacalakum waxaad mudan tatafakaruuna inaad fikirtaan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda fii umuuri dunyaa adduunyada umuuraha inaad ka fikirtaano oo wixii dan u ah dan idiin ah iyo wixii kale aad kala garataan waalaakhirati waa fii umuuri alaakhirati inaad ka fikirtaano wixii aad ajri ka helaysaan iyo waxaanad ka helaynin aad kala garataan sidaa daraaddeed oo aayadaha idinku caddaynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkuna inaad tiyiin dad waayo arag ahoo dhantooda garanaya wixii dhibaayana garanaya aakharana waayo arag ku ahoo wixii wanaag ay ku wanaagsanaanayaan iyo wixii kala xumayn ay kala garanayo wayasaluunaka way ku su-aalayaan nabi maxamadow canilyataamaa aqoontay ku su-aalayaan aqoontan maxaan ka samaynaa wey xoolihii lagu teg halkaas dhibaato badanaa dadka ka haysatay maxaa yeele ninka xoolaha aqoonta cunay waa loo hanjabi haddaba xoolihii haddaan aan la taaban karaynin adigina aad haysid dhibaata lagala kulma maxaa yeelay goonidaa looga kariyaa markii loo kariyo hadday cunaan wixii soo hara iyaga may loo dhiga ama waa la daadin dhibaato gooni haddii loo wado dhibaata dadka ay kula kulmeen kolkaasu ilaahay nabigay la weydiiyeen aqoonta saan ka yeelna baa lidi qul leh nabi maxamedow islaaxun wanaajin lahum iyagu la wanaajiyo yaa khayrun khayr badan in iyagu la wanaajiyo maalkooda loo dhaqaaleeyo oo midar looga soo saaro inta looga shaqeeyo midar looga soo saaro oo madahaas laga yani lagu masruufo ayaa khayr badan wain tukaalu dhum haddii aad dheehdaan oo isku dara dherigoynaha ka dhigana caruurtaada sida cunaha hala cuneen waxa la qabeen adiga xisaabta la soco xoolooda ha dhicin xisaabta la soco laakiin goynaha u bixinayn waxaad dareensiinaysaa inay agoon yihiin baad dareensiinaysaa inay adoog kugu tirsanayn baad dareensiinaysaa waa muumiyada ka dhimanaysa saas ha yeelin dheeh oo caruurtaada waxay cunayaan waxay labisanayaan dharka isku mid ka wada dhig cuntada isku mid ka wada dhig isku xeelo ka dhig sidaa u dheh sidaa u dheh wain tukhaaliduuhum haddii aad dheehdaan sidaa aad u samaysaan fa ikhwaanukum walaalihiin weeye fi diini diintaad ku walaalo tihiin dee ninka walaal nin ninka maadaama aad walaalo tihiin walaalkaaba inaad dhehrid fiican inaad iska moostid ma ahatid wuxuu cudur qabo oo kale maadaama ay walaalo tihiin saas oo kale samey wallaahi ilaahi ikhwaanukum waa walaalahiin diintay ku walaalo yihiin wallaahi ilaahi yaclamu waa ogyahay almufsida kan wax fasaadina waa ogyahay minan muslici kan wax ka kan wax higaajinay ilaahi waa ka ogyahay kan meeshan markii ay isdheehaan wax fasaadinayo xoolahoodu baabi'inayo iyo kan islaaxinayo oo xoolahoodii sidii la rabay ugu masruufayo oo xisaabinayo oo wanaajinayo ilaahi waa kala ogyahay kolka mufsidka iyo muslix ilaahay waa kala ogyahay haddaad gooni u saartid iyo haddaad aad dheeridba kan mufsidka ilaahay waa ogyahay kan muslixee wax wanaajida ilaahay waa ogyahay kolka meesha waxaa la rabaa inaad wax wanaajitid xisaabta la soco waxaan iyagu aan ku bixin way ku bixina oran xisaabta ku xisaabin xisaabta adiga la soco kolka laakiin mufsid ha noqonino intaad xoolahooda isku cuntida ku dartid oo tidhaahdadeed maanta intaasaa ku baxday bishii intii ku baxaysay inka badan yaa tiri intaasa ku baxday taas oo kale ma aha wallaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala walaysa allahu ilaahay haddii oo doonay la acnatakum idin dhibi lahaa oo wuxuu ohan lahaa gooni u saara hadheehina iska jiro idin oran lahaa dhibaata wakan la kulmi lahaydaan ilaahay taas idiima usan oranin ina allaha ilaahay casiizun ku cizi leeyahay xakiiman oo xikma oo saaxiib ah walaa tankixuu walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati naagaha mushrikaadka ah ha guursanin haddaad tihin muslimiinta waa idinka xaaraan xataa intii yu'minna naagahaas ay rumeeyaan wala amatun adoon mu'minatun oo mu'minad ah yaa khayrun khayr badan min mushrikatin mid mushrikad ah ka khayr badan walow acjabadkum haddii idin cajib geliso quruxdeeda iyo saas oo kale haddii idin cajib geliso tan odoonta ah iyo ka khayr badan dadka iminka orada muhaajirin naagaha cadcad markay arkaan oo gaalada ah iyay ku dhacayaan tii in adaabtiisa haka joogtiin reebeed ma rabo taasu isagu oranaya taas oo kale iimaanka laga fiiriya walaa tunkixuu hana u guurinin hablihiina almushrikiina ragga mushrikiinta ah naadihiina hablihiina ha u guurinina xataa intii yuminuu mushrikiinta ay rumeeyaan walaa cabdun adoon muminin oo mumin ah yaa khayrun khayr badan min mushirki mushrik intaad u guurin lahayd mid cadoo qurux badan oo rag ah inta gabadhaa siin lahayd mid adoon ah oo mumin ah si kaasa ka khayr badan walow acjabakum kan mushrik haddiiba cajab geliyo quruxdiisa iyo maalkiisa iyo siduu yahay maxaa yeelay oo sidaa loo leeyahay ulaa'ika kuwaas mushrikiinta iyo mushrikaadka ah yadcuuna way yeerayaan idinka idin yeerayaan ila naari naarta naarba idinku yeerayaan inay wax alle waxay haayaan idilba cadaab wey acmaashii cadaabka lagu galay naarta lagu galay inay wadaan kolka haddaad kuwaas dhahdaan waxay wadaan waa acmaashii naarta lagu galayy kolka dhankaasay idin jiidayaan wallaahu ilaahayni yadcuuhu idin yeeraya ilaa jannati janna idinku yeeraya iyo ilmaqfirati dembidhaafba idinku yeeraya biidnihi idankiisa idinku yeeraya kolka waxaa weeye kan ilaahay uu ku yeeray jannada aad ku gaari karta raac adduunkan waa laga tegaya yubayinu aayaatii ilaahay aayadihiisa wuu cadeeya linnaasi dadku wuu cadeeya lacallahum waxay murin dadkii yatadakaruuna inay waansamaan sidaa daraaddeeda sababta lagugu diidina waa lagu sheegay sababta adigu maanta addoonka mu'minka ama naagta mu'minadda ah oo addoonka ah inaad inay ka fiican tahayna waa lagu sheegay maxaa yeelay meeshan waxaa weeye janno iyo naar weeye adduunkan ha arkin wayasaluunaka nabi maxamed bay ku su-aalayaan dadkii عن المحيض حيض كي كسؤالية حيض كون مصر كي مصر مين يتبت تاسم كسوق عدنين عن المحيض حيض كي كسؤالية قل بهني محمدي هو حيض كي أدن قوي وشيء قرنا أو نفتك بالدكتون في عينيه ما دام قرنا فاعتزلي بيراغة النساء أنها ذاك بيراغة في المحيض أي في زمن المحيض وذر في زمان ما قد يكن ظرف زمان ميمي اه كي هرن مثل ميمي انك دغ في المحيض في زمن المحيض حالك زمن كي كديراده ولا تقربوهن هؤديانين هؤديانين ميلها اقمرين ما بين السرة والركبة حتى وحارم الشافعي اعتراده اكو كغير راحسنه يعني شاف الشافعي اعتراده هؤديانين حتى انت يذكرنا اي طاهريبان او ديج حالك او غو مركو غو كتب فإذا تطهرنا هذه ظاهر قاتل أي ما يقبل يبان أي كقبل يعني يعني ما أنت مرضي أي أي أي ذكر وقد يستمع يعني يستمع يعني فأتوهن كل كأتبع قلت وإن ظاهر يبان القوة حد وإن ظاهر قاتن يا سيدي الشافعي إلى إليه إنت كوركم وبنان حتى يطهرنا فإذا تطهرنا مدك ساقيت أوفا سرية فإذا تطهرنا دون ما يسدك الأوفا يعني من كان يعني آه، آه، حنفيه يدخلنا بمعنى يتطهرنا أقليه وأسكن معنا كليه كوكو وحي يوم ديجي قوة بيجي ديجي قوة ويكون بنان تهيبي وليون قبيسيني معناها تالغورة لكن شافعين وحي حتى يطهرنا ولا أنت كطهري لما نبيجي قوة فإذا تطهرنا مركي طاهروبا طاهر قاتان أو قبيفتان فأتوهن مركز أتبع من حيث الليل حجر أتبع أمر الله أمركم الله إلهي أو إذن فري مركز ليش إلهي إذن فري أتبع أو حوي سيد إلهي إذن فري أتبع مثلا ليش إلهي إذن فري واتقاني إتنك لو حوي إذا مثلا صومن وفرد صومن أما معتكفة أما حج حرمن وإلهي أوكل إلهي إذن فري وإلهي إذن كرها بكجوبة oo waxa weeye sidii ilaahay idin faray ugu taga masalan meesha ilaahay idin faray waa taqaaniin iyo tan kale waxa weeye iyadoo masalan sooman oo farad sooman ama muctakifo ah amba xaj xarman meelahaas oo kale ilaahay idinma faray wixii ilaahay idinka reebay ka jooga meelaha kale ilahay idinku faray ugu tagaa layidhi maxaa yeelay ina allaha ilaah yuxibu wa jecel yahay altawaabiina kuwa toobakeenka badan waa jecel yahay kuwa toobakeenka badan xumaanta ay sameeyeen ka dhacd oo ka toobakeen ilaahay waa jecel yahay wixii dhacay hadda kahor ha laga toobakeen wey ويحب وان جعلها إلهي المتطهرين كو استهروا ظاهر قاته وقرن كاس أوكل اسك إلهي ومعلنا وقت أي حال فقبته oon huduli ah, ka raadsanin oo qurunka iska ilaaliyo istahiro oo isnadiifiyo waxyaalaha qurunka ka fogaado ma arkaysa waxyaala qurunka aan fiicneen ka fogaado ilaahay waa jecel yahay yani ma waan iska ilaali baa lagu leeyahay nisaa'ukum naadihiina xarfun waa beer baa layidhi beertii la abuurayey lakum idinkii xarfi idin yani meesha abuurka aad ku ridi layseen naagaha sida beertii oo kale kolka faakii la imaada xartakum beertiina qorideeda la imaada annaa si alla sayay shi'tum aad doontaan si alla saa doontaan ula imaada laakiin ma arkaysaa yacnii waxaad la imaanaysa waa inay tahay meeshii badarka ka baxay taa unbaa lagaa rabaa yacni dad baa faatuu xartakum annaa shi'tum baa saad rabtaan xataa taas waxay ku tusinaysaa bay hadda duburta inaan ugu tegi karo taasi ma aha xarfiga meeshii badarka ka baxaa la rabaa meeshuu badarka ka baxa kolkasaa rabtoo leena haddaad jiiftaan haddaad taagan tihiin saad rabtaan xagga dambe ma xagga hore waxba isku mid maa maadaama adigu aad tahay mawdicu lxarfi ay ku saabsan tahay arrinta waxba yani lagu oran maayo ee maxaa saa u yeeshay maxaa dhinac ula seexan weyda saas oo kale waxaas ma jiraani faatuu laymaada xarfakum qodaalkiin qodadiina aad beerta aad falaysa falidiina aad beerta falayseen la imaada annaa shi'tum sa'alla sidaa doontaa diilmid allimisha doontaa annaadan min ayna waa lagu fasiraa bimacnaa kayfa waa lagu fasiraa ma arkaysa bimacnaa mataa waa lagu fasiraa intaba meesha way kulminaysaa waqtigaa doontaa sidaa doontaa mid allimisha doontaan kala imaada maadaama xarfigii saas uu kaliya waataqu llaha ilaahay ka cabsada waqadimuu horumariya lianfusikum naftiina u horumariya wixii camal ahoo waajib ah wixii camal ahoo wanaagsan naftiina u horumariya oo markaa isu tegaysaa niyo wanaagsan la imaada awlaad wanaagsan inuu ilaahay ku siiyo inaad magaca ilaahay aada xustid inaad maanta arkaysaa adigii dhowrsoone iyo waxyaale saas inaad u qasadid in adiga ilaashanaato idna ilaashanaato waxyaalaha ilaahay loogu dhowaato naftiin u hormariyo wattaqu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu ogaado annakum idinku mulaaquuhu ilaahay kuwiina kuwiinaatiin ogaado wabashir bashaaray nebi maxamedow almu'miniina kuwa mu'miniinta ah u bashaaray walaa tajcaluu ha yeelina allaha ilaahay curbatan meesha laba macnoo leedahay in sheega fiican in la fiican curbatan curbadu waxaa la yidhaahdaa waxa geedka jidka ku dabban waxa adigu dhanka wixii shayga darabka ah jidka ku dadban oo waxii meel lagu dabba oo geed ah curbo waa la yidhaahdaa waxa kale curbo la yidhaahdaa meeshan lagu yacni lagu liishaan barto oo qabdhowga aad tidhaahdaa kabdhow iyo waxyaalahaas oo kale ah oo miisaanka lagu barto oo nin waliba leebka qacda ku hayo nin waliba xabadda qacda ku hayo kaasina curmo waa la yidhaahdaa labada macnoba culimmadu ay noogu fasireen haddii aan ka qaadno dababkii yani jidka kaaga dadbanaa haddaan ka qaadno waxaad odhanaysaa walaa tajcaluu ha yeelin allah ilaahi curbatan kii ku dadban ha ka yeelin ku ku dadban liaymaanikum liajli aymaanikum dhaaryaalkiina aad ku dhaarateen darteed kii ku dadban haga yeelin an tabaruu inaad inaad samifashaan idinkaga dadban watattaquu inaad isaga ka cabsataan idinkaga dadban watufrixuu bayna naasi dadka dhexdiisa inaad wanaajisaan idinkaga dadban maalan waxaad ku dhaaratay waxaad ku dhaaratay inaad guliga hebel aan waxba siinin wallaahi bay iga tahay baa tiri kolkaasa marka damba yaa lagu baado inaad kibir baxtayso faqaasa loo wallahi waan siin lahaa ilaahay baan ka dhaartay ilaahay waan dhaartay waan siin lahaa waan dhaartay kolka samafalkii aad samaynays iyaa kaaga dagbanaaday ilaahay maarkiisa kolkaasa tidhi anigu maanta iyo beri iso maanta ma soomayo waxba ku dhaaratay taqwo wax taqwo leh ma iyaad ka dhaaratay kolkaasa tidhi waan ka dhaartay waa saas waan samayn lahaa kolkaa waa maxay taqwadii aad samaynaysid ilaahay baan ku dhaartay laantada kaaga dadba waxa kala tari hibil hibil waan kala heshiisin lahaa reer hibil reer hibil waan kala dhexgali lahaa waxbaan ka qaban lahaa laakiin inaana dhexgalay baan ku dhaartay kolka marka sida aad leedahay ilaahay baa kaaga dad ilaahay baa dalab ka dhigtay kaaga dadbana mid aad baan tamiin waan ku dhaartay kolka saas oo kale ay tahay oo meeshii aad samfal iyo ilaahay ka cabsi iyo islaax maadaama aad ka dhaaratay intaas oo dhaartaadu <coughs> dhaartaas oo kale lama rabo inaad fulisid dhaartaas ka tag ka saaro gudo wixii khayrka ahaa samee markaas oo kale maxaa yeele ha ka dhigin ilaahay mid khayrka kaaga dadban mid ilahay khayrka kaa macayn ka dhigtay haddaad tiraa dhaartaas waan fulinayaa ilaahay ba khayrka kaaga dadban taasi lama rabo haddii wax khayr aad ka dhaaratid ilaahay baan ku dhaartay ma ah saas oo kale inaad tirahdin ma maanta ka kafaani gudu khayrka ku dhaqa walaa tajcaluu ha yeelin allah ilaahay cirdatan ku dadban biaymaanikum dhaaryaalkii inaad ku dhaarateen darteed ugu dadban an tabaruu inaad sababfashaan sabanfalkaasi idinkaga dadban watattaquu inaad isa ilaahay ka cabsataan oo taqwada idinkaga dadban watuslixuu inaad wanaajinaysaan bayna naas dhexdaysa inaad wanaajisa idinkaga dadban ilaahay ha ka yeeleen ama kabdhow ha ka dhigina oo waa maxay walaa tajcaluuha yeelin allah ilaahay curdatan kabdhow ha ka dhaganina kabdhow iyo goolibaar labadaba waa layidhaha ha ka dhaganina liaymaanikum dhaaryaalkiina kabdhow haga dhaganina macnaha wax kastana wallaahi inbaad liidin baad ku haysaa wax yar iyo wax weynba wallaahi dhan baad wallaahi rug iyo baar iyo wax wax weyn iyo wax yarba wallaahi dhan baad kolka ilaahay waxaad ka dhagateen kabdhow iyo halkaas wax kasta lagu ridayo lagu ridaya ka dhagateen ihaanihii waa foolxumo ilaahay waaweyn yahay jalaal buu leeyahay haybad buu leeyahay markasta inaad qacda ku haysid ma aad dhaarinaysid hataa haddaad run sheegaysid iska ilaali dhaarta ilaahay magaciisa xushmeen laakiin dhib qacdun ha ku hayna wax kastaba wax yar wax weyn run iyo daal wax kastaba wallaahida carabkaa ka ilaali maxaa yeele waxba faa'iido ma laha markii dhaartaada ay baran tahay nafteeda dadka ku xushmaynaya waxay leeyahay qandhaar badana laakiin haddaanad dhaaraninba markiisa miisanna baa lagu qaadan min miisaan leh yaa lagu qaadanaya hataa haddaa ku sheegaysa inay dani ku lama dhaarto ma arkaysa waxa weeye urlatan kabadho waxa ka dhaganin liaymaanikum dhaaryaalkiina kabdhaha ugu dhagan oo qacda aad ku haysaan maxaanad ugu dhaganayn an inaad samafashaan darteed oo markaad kabdhow aad ka dhigidoodaan kuwa samafalimaad noqonaysaan kuwa samafalimaad noqotaan darteed watattaquu inaad cabsataan darteed markaad kabdho ka dhigmeedana ilaahay iyooniis kuu muuqataa taqwaa kuu geynayso watuslihu inaad wanaajisaan darteed beeninas dadka dhexdiis marba haddaana dhaar badnayn hadalkaaga waa la rumaysanaya dadka way ku rumaysanaya dadka dhexdooda wanaajinaysa laakiin haddaad qacdun haddii jeer hayso dhaarta lagugu bartay markaa tira dad baan hagaajinaya warkan kolkuu dhaar badnaayo wuxuu jeeda xushmo ma laha hadalkaas kolka sidaa daraadeed wallaahu ilaahi samiicun ku maqlid badan weeye waxaa laleeyahay xaliim ugaasho badan wallahu subxaanahu watacaala